alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii afar iyo tobnaad oo ka mid ah kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi almursaliin oo iska lahaa asheekh cumar ibnu yaxya ibn cabdiljabaar raxmatullaahi caleyh adarsul arbacuun darsiga afartanaad hijratulmuslimiina muslimiinta hijradoodii weeye iyo aaditaankooda ilalmadiinati madiine ay aadeen oo maka ay ka hijroodeen oo ka tageen lamaa goortii calimatay ogaatay qurayshun quraysh bintishaaral islaami islaamka faafidiisa fil madiinati madiina uu ku faafay shadadad waxay adkaysay al adaa dhibka calaa asxaabi rasuulillaahi rasuulka alle asxaabtiisa ayay aada u dhibtay sala allahu aley wasalam fa amarahum wuxuu faray bilhijrati inay aadaan ilaalmadiinati madiino wallixaaqi iyo haleelid biikhwaanihim walaalahood ay haleelaan al ansaari ee ansaareed fa kharajuu way baxeen min makata maka ayay ka baxeen khufyatan si qarsoodi ah khawfan cabsi ay ka baqayaan min an tamnacahum inay u diido qurayshun quraysh min alhijrati hijrada inay u diido lambarka hoos uu idiin qabtay oo koowaad fa kaanuu waxay ahaayeen yatasallaluuna kuwii siibta oo dhuunta waaxidan bacda waaxidin mid mid bay u dhuumanayeen llaaha say u caabudaan allaaha alle liyacbuduu say u caabudaan allaaha alle alladii allahaasoo imtasaja xubbuhu jacaylkiisu uu ku dhex darmay bilaxmihim hilibkooda jacaylka ilaahay baa hilibka ka dhex galay iyo lafaha iyo wadamihim dhiigooda xataa saaruu ilaa ay ahaadeen laa yucnuuna yucnawna kuwa aan damba ka lahayn bimufaaraqati awtaanihim waddankooda inay ka tagaan walibticaadi inay ka fogaadaan can aabaa'ihim aabbayaashood iyo wa abnaa'ihim carruurtooda maadaama fii daalika maadaama intaa uu ku dhex sugan yahay rida ridallaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa raalli ahaanshihiisa musanifku saddex qodob buu halkan kaga hadlay qodobka koowaad waxaa weeyaan markii qurayshi aragtay islaamkii inuu madiine inta la aaday ku faafayo waxay dhibaato u geysteen muslimiintii saxaabada ahayd oo maka la joogay markaasaa nebigu wuxuu faray qodobka labaad oo ah inay hijroodaan oo madiine aadaan walaalahooda ansaarna ay ka daba tagaan way baxeen maka ayay ka baxeen maka sidee bay uga baxeen markaas si hoose oo dhuumasho ah maxay ka baqayeen inay qurayshi u diido inay hijroodaan xabad xabad bay u siibanayeen waxayna ahayeen dad ilaahay aada u jacayl oo jacaylka ilaahay baa lafaha ka galay aad bay ilaahay u jeclaayeen wax kastoo ilaahay raalli ahaanshihiisa ay ku gaarayaan iyo raalli ahaanshaha nabi maxamed way samaynayeen xataa haddii la carruurtiina ka taga reerihiina ka taga aabayaashiin ka taga waddankaad kusoo korteen ka taga ilaahay baa raalli idinka noqonaya waa dhaqaajinaya waana waxaa la rabo qof kastooo mu'mina ilaahay raalli ahaanshihiisa wax walba inuu ka horumariyo wax walba ilahay waxaan raalli ka yahaa samee lamaa goortii calimat ogaatay qurayshun quraysh bintishaaril islaami islaamka faafidiisa filmadiinati madiina uu ku faafay shadadad way adkaysay al adaa dhibka calaa asxaabi rasuulillaahi rasuulka alle asxaabtiisa dushooda sala allahu caleyhi wasalam fa amarahum nebigu wuxuu faray hum saxaabada bilhijrati aadid ilalmadiinati madiina la aado wallixaaqi iyo haleelid iyo ka dabatag biikhwaanihim walaalahood al ansaari ee ansaareed fa kharajuu way baxeen min makata maka ayay ka baxeen khufyatan si qarsoodiyo dhuumasho ah khawfan cabsi ay ka baqayaan min an tamnacahum inay u diido qurayshun quraysh min alhijrati bixitaan aldarsulxaadi walarbacuun darsiga afartan iyo koobaad itifaaqu qurayshin quraysh isku waafaqideeda weeye calaa <coughs> qatli rasuuli waxbaa ka booda yaa itifaaqu qurayshin calaa qatli rasuuli hoos buu lambar idiin qorya miya ya maxbaan ka booda aniga saasaa ii qoran addarsu alxaadi walarbacuun soo ma addarsu alarbacuun soo casharkeenu kama bilaaban Ah, lambar afarba ima qorna keen itus ah. wa araada abu bakrin xataa eh, cajiib waxa kan aniga khulaaso ima qorin oo waxba ima raacin wa araada abu bakrin abubakar baa wuxuu doonay an yuhaajira inuu hijroodo saxaabadaa raaco fa manacahu rasuulu rasuulka u diiday sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi aniga ila joog fa baqiya wuu haray macahu nebiga la jirankii bimakata maka ayuu kula haray oo nebigu maka la joogay as-ilatun su-aalo maadaa maxaybay camilad samaysay qurayshun quraysh bacda an calimat markii ogaatay biislaami l ansaari ansaar inay islaameen saxaabadii maka joogtay dhibeen bimaadaa maxaybuu amara nebiyu nebigu faray asxaabahu asxaabtiisa inay ansaar ka daba tagaan oo madiine aadaan kayfa kharajuu sidee bay u baxeen khufyatan hal haajara ma hijrooday abubakrin abubakar macahum la jirankooda mayo nebiga u diiday alkhulaasatu gebagebo lamaa aslama markay islaameen ahlulmadiinati ree madiina baalaqa ahlu makata ree maka waxay ku xeel dheeraadeen fii idaa'i lmuslimiina muslimiinta dhibkooda biha ee maka ku dhima lamaa aslama ahlulmadiinati ree madiina markay islaameen baalaqa ahlu makata gaaladii ree maka waxay ku xeel dheeraadeen fii idaa'i lmuslimiina muslimiinta inay dhibaan biha mako fa amarahum arasuulu rasuulkaa wuxuu faray bilhijrati inay hijroodaan ilalmadiinati madiino fa haajara bacduhum gobolkood wuu hijrooday fii ihri bacdin gobolka kale gadaashiisa way iska daba tageen adarsu addarsu alxaadi walarbacuun darsiga afartan iyo koobaad itifaaqu qurayshin quraysh iswaafaqideeda weeye maxay isku waafaqeen calaa qatli rasuuli rasuulka dilkiisa sala allahu caleyhi wasalam lamaa ra-at markay aragtay qurayshun quraysh anna rasuula rasuulka saara inay u ahaadeen lahu asaga asxaabun saaxiibo iyo wa ansaarun kuwa taageero u hiiliya oo yudaaficuuna difaacaya canhu xaggiisa wa yanshuruuna faafinaya dacwatahu diintii sammamuu waxay go'aansadeen calaa qatlihi nebiga dilidiisa inay nebiga dilaan lambar hoosu idiin qabta mujeedaan bacda tashaawurin wada tashi gadaashii fii maa shayga baynahum dhexdooda ahaaday markay wada tashadeen baa waxaa go-aan lagu gaaray in la dilo fa qaala lahum abujahl jahal baa wuxuu yidhi ina lii aniga waxaa ii muuqda ra'yan aragti maa araakum idinma arko dafactum inaad ku dhaqaaqdeen calayhi dushiisa ra'yi idaan weli soo meesha soo bandhigin baa aniga ii muuqda buu yidhi wa huwa ra'yigaasi iyo aragtidaasi an naqtulahu waa inaan dilo ilah ilaa aakhirihi laga gaaro wa aqaruu way sugeen ra'yahu ra'yigiis bay qaateen waa okay baa leh waatafaquu calayhi way isku waafaqeen liyakuuna suu u ahaado badu intishaari alislaami islaamka faafidiisa bilowgiisu fii kayri makata meel aan maka ahayn wa haadihi taania xikmatun ilaahiyatun waa xikmad rabbaani ah saam idiin qoraya liannahu islaamku lawinta liannahu amar yashaan iyo lawinta shara hadduu faafi lahaa alislaam islaamku bimakata maka laqaala waxay odhan lahaayeen almuqdibuuna kuwa u caraysan ina qurayshan quraysh araaduu waxay dooneen milka alcarabi ama mulka alcarabi carab boqortooyadeeda fa camaduu waxay u qasdeen ilaa shaqsin qof oo minhum ayaga ka mid ah dadkaas sidaa odhan lahaa wa amaruuhu waxay fareen an yadaciya inuu sheegto annubuwata nebinimo liyakuuna suu u ahaado linayli maqaasidihim ujeedooyinkooda mid lagu gaarayo ya wasiilatan mid idiin qoraya wasiilatan limaqaasidihi mi liyakuuna suu ahaado wasiilatan gaarid linayli maqaasidihim ujeedooyinkooda marka ay ku gaaraan naylku waa gaarid wattafaquu waxay isku waafaqeen calaa an yaakhuduu inay soo qaadaan min kulli qabiilatin qoys walba shaaban qof dhallinyaro ah wayajtamicuu inay kulmaan amaama daarihi nebiga gurigiisa hortiisa fa idaa kharaja markuu soo baxo darabuuhu way ku dhufanayaan oo garaacayaan darbata rajuli nin garaacidi waaxidin oo keli ah liyufariqa liyatafaraqa suu u kala taga damuhu dhiigiisu fil qabaa'ili qoysaska falaa yaqdiruu aysan karin aqaaribuhu qoysaskiisu calaa muxaarabati alcarabi carab la dagaalankeeda kullihim dhammaantooda walaakina allaaha alla ayaa aclama wuxuu ogeysiiyey annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama bimaa shaygii itafaqad isku waafaqday calayhi dushiisa qurayshun quraysh wa amarahu wuxuu faray bilhijrati inuu aado ilalmadiinati madiino afar qodob baa meeshaan inoogu qoran qodobka koowaad qurayshi markii ogaatay nebigu inuu helay dad taageera oo difaaca oo dacwadiisa faafiya waxay go-aan ku gaareen inay nebiga dilaan see lagu dili lahaa marka waxaa liihi qabiil walba wiil baan kasoo qaadaynaa wiilashaa tirada badan oo qoys walbaa markaan isu keeno guriga nebi maxamed baan hortiisa fariisanayna markuu soo baxay hal mara wada garaacaya cid ay wax u raacdaan marka ma yaqaano qoraysh oo dhan miyay la dirir karaan waa maya ree banu haashim ma lama diriri karaa sidaaan samaynaa leh si dhiiggiisu qabaailka ugu kala tago diya qaadanayaan marka dambeeto khalaas carab oo dhana lama diriri karaan laakiin ilaahay baa ogeysiiyey nebi maxamed in sidaa loo shirqoolayo oo la dili rabo carabina sidaa isku waafaqday iyo quraysh markaasaa la yidhi kaba bax meeshaba meeshaan ay kugu shirqoolayaan oo raba inay kugu dilaanba uga bax hadhowbay meesha imaan doonaan mise maba joogaba lamaa ra-at markay aragtay qurayshun quraysh anna rasuula rasuulka saara lahu asaga inay u ahaadeen asxaabun saaxiibo iyo wa ansaarun u gargaarayaal yudaaficuuna difaacaya canhu xaggii wa yanshuruuna faafinaya dacwatahu dacwadiisa samamuu waxay go-aansadeen calaa qatlihi dilkiisa adiga kitaabkaaga meey kitaabkaaga kitaabkaaga soo qaada maanta kabacdi kitaab la-aan ha noqona khayr allah kusiiye siiye waitafaquu waxay isku waafaqeen an yaau calaa an yaakhuduu inay qabtaan min kulli qabiilatin qabiilo walba shaaban wiil dhallinyaro ah wayajtamicuu inay ku kulmaan dhallinyaradaasi amaama daarihi nebiga gurigiisa hortiisa faidaa kharaja markuu soo baxo darabuuhu way garaacayaan darbata rajulin nin garaacidii waaxidin ee keli ah liyatafaraqa su u kala tago damuhu nebiga dhiiggiisu fil qabaa'ili qoysaska oo haddii hal qoysu dili lahaayeen ama habal qabiil reerku ka dhashaa waxay odhan lahayen ninkaygii dhiiggiisi ninkaa qaba annaguna waa idin laynayna laakiin markii la ogaada ninkan carab oo dhan inay dishay ama qoraysh o dhan inay dishay cid gooniya lama diriri karaan iskamana dhicin karaan marka waa inay yidhahaan diyadiisiina siiya falaa yaqdiru ma awoodo aqaaribuhu qoysaskiisu ma awoodaan calaa muxaarabati alcarabi carab la dagaalankeeda kullihim dhammaantood walaakina allaha allah ayaa aclama ogeysiiyey annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam bimaa shayga itafaqada isku waafaqday calayhi dushiisa qurayshun quraysh wa amarahu wuxuuna faray bilhijrati bixid ilalmadiinati madiina la aado asilatun mataa goormay samamad go-aansatay qurayshun quraysh calaa qatli rasuuli rasuulka dilkiisa markay arkeen rasuulku inuu asxaab iyo ansaar yeeshay dayntiisana faafiya calaa ayi shayin maxay ittafaquu isku waafaqeen calaa ayi shayin maxay ittafaquu isku waafaqeen inay dilaan limaada itafaquu maxay isugu waafaqeen calaa daalika arrinkaas maxay isku waafaqeen qoys walba in wiil laga keeno wiilashaasuna ay dilaan nebiga maxay isugu waafaqeen waxay isugu waafaqeen si nebiga dhiiggiisa aan hal qoys loogu raacan <coughs> hal akhbar allaahu alla ma uga waramay alrasuula rasuulka bidalika arrinkaas nacam alkhulaasa casamad waxay go-aansatay qurayshun quraysh calaa qatli rasuuli rasuulka diliddi bacda duyuuci lislaami islaamka faafidiisa gadaashi iyo walhijrati hijro fa'tamiruu way tashadeen bihi asaga ayay shirqooleen oo u tashadeen fa amarahu llaahu ilaahay baa faray bilhijrati inuu hijroodo addarsu thaani walarbacuun darsiga afartan iyo labaad hijratulmustafaa kii la doortay hijradiisa weeye sala allahu calayhi wasalam lambar kow tawajuhu rasuuli rasuulka aadidiisa weeye ilaa abibakrin abuubakar uu aaday wa aclamahu wuxuuna ogeysiiyey abuubakar biamri illaahi ilaahay amarka uu siiyey lahu rasuulka fasa'alahu sa'alahu abuubakrun abubakrin abubakrin baa wuxuu weydiistay asuxbata nebiga inuu raaco fa qaala nebigu wuxuu yidhi nacamha waa i raaci kartaa huma haya aa waxay diyaariyeen raaxilatayni laba gaadeed lisafrihimaa socdaalkooda wa actayaahumaa waxay siiyeen lidaliilin qof dalyaqaan ah maahirin oo xariif ah ayay u dhiibeenoo waxay yidhahdeen noo soo diyaari halahaan wa amaraahu waxay fareen an yajii'a inuu la yimaado bihimaa labadaa halood neefu geela bacda halaati layaalin saddex habeen gadaash ilaa qaari thawrin hogga qaaru thawr loo yaqaano buurta qaaru thawr fa fi leylati hameenkii allatii taasoo casama uu go-aansaday fiihaa dhexdeeda cala alkhuruuji bixid min beytihi gurigiisa u ka baxo iltafa waxay isku wareejiyeen shubbaanu qurayshin quraysh da-yarteediiyo dhallinyaradoodii xowla daarihi gurigiisa dhinacyadiisa ayaa la isku wareejiyay isku har baa laga qabtay wa rasuulullaahi rasuulkii allana bidaakhilihi guriga gudihiisuu ku jira ayaguna wasweer bay ka hayaan inay dilaan bayna rabaan asna inuu buxuu rabaa falamaa jaaa markuu yimid waqtu waqtulkhuruuji bixitaanka waqtigiisii amara arasuulu rasuulka wuxuu faray ibna camihi in adeerkiis caliyan cali ah binowmi seexasho calaa firaashihi nebiga gogoshiisa cali cali inuu seexdo lianlaa yushaka saan looga yashuka suusan u shakin axadun qofna fii wujuudihi nebiga joogidiisa fii beytihi gurigiisa u joogo wa amarahu wuxuu faray an yarudda inuu celiyo amaanaati naasi dadka ammaanooyinkooda ilaa ahlihaa ehelkeeda huma kharaja wuu kusoo baxay calaa acdaa'ihi cadowgiisa fa alqa allaahu ilaahay baa wuxuu riday annawma hurdo calayhim dushooda falam yaruddahu mausan celin axadun qofna huma taqaabala maca abi bakrin abubakar iyo asagaa isu yimid wa saara wuu socday xataa wasala ilaa i gaareen qaara thawrin buurta qaara thawr wakhtabaa waa ku dhuunteen fiihi godkaa dhexdiisay ku dhuunteen iyo buurtaas waa hagaag meeshaa lambar one uu qabtay oo ah wa amaraahu an yajii'a bihimaa bacda halaati layaalin ilaa qaari thawr wuxuu leeyahay huma faaraqa arasuulu rasuulkaa faaruqay abaabakrin abuubakar buu ka tegay wa waacadahu wuxuuna kula ballamay lilmuqaabalati inay isugu yimaadaan khaarija makata maka meelaan ahayn oo banaankeeda ah qodobka labaad oo ah lianlaa yashuka axadun fii wujuudihi lambar labuu qabtay lianna qurayshan qurayshkaanuhu waxay ahaayeen yuradiduuna kuwii celceliya an nadara fiirada min shuquuqi lbaabi albaabka daldaloolkiisa liyaclamuu say u ogaadaan wujuuda rasuuli rasuulka jiridiisa joogitaankiisa lambarka saddexaad oo ah wa amarahu an yarudda amaanaati nnaasi lambar saddex buu qabtay id kullu man ruux dhammaantii kaana ahaa cindahu agtiisa miduu ku sugan yahay shay-un shay shaygaasoo yakhshaa uu ka baqaya calayhi dushiisa bimakata mako maka dhexdeedan uu kaga baqaya in lagaga qaato wadacahu wuu dhigi jiray cindahu nebiga agtiisa nebiga aad baa loo aaminsanaa dadko dhan intay u yimaadaan bay odhan jireen xoolaha noo hay lambarka ugu dambeeyo afraad oo ah uma kharaja calaa acdaa'ihi wuxuu leeyahay wahuwa yaquulu asagoo le wajacalnaa waxaan yeelay min beyni aydiihim hortooda saddan awdid wa min khalfihim gadaashoodana saddan awdid fa aqshaynaahum waan daboolade fahum ayagu laa yubsiruuna wax arki mahayaan aayaddaas ku akhriyay ayagiioo soo meesha wada jooga ayuu dhex mara marka maba arkayaan waa laga indhasaabayba meeshana waxay u fadhiyaan inay dilaan oo toogtaanba isna waa dhex maraya mana ujeedaan ah. khalaas qaybtaani waxayna tusinaysaa nebiga iyo abuubakar inay israaceen markay hijroonayeen kow abuubakar inuu codsaday nebiga raaciddiisa sala allahu caleyhi wasalam labo safarkooda inay diyaariyeen asbaabtuu ku hirgeli lahaa oo ay ka mid tahay waxa weeyaan gaadiid inay diyaarsadeen iyo laba halaad ninbay u dhiibeen maahir oo dalyaqaan ah oo yidhaahdeen labada halaad noo soo diyaari weliba nin gaal u ahaa kharashna waa ku siinaynaa meelaha ku habboon oo lagu fakadaadna marinaysaayoo lamareh waqtigii marka la gaaray la bixi lahaa gurigiina ay ku geydaaman yihiin oo ku wareegsan yihiin ciidamo baa cali waxaa la yidhi gogashii nabiga seexo sala alla alay slam sida halkaan loogu qoray qisada culumada waxay leeyihin ma sugna qayb ka mid ah culumada markuu baxay meeshii bay weli fadhiyaanoo waxay u qabaan nebigu inuu meeshii ku jiro gogashiisa baa waxaa jiifa cali cali bay nebiga u qabaan meesha ka fiirsanaya waxay leeyihin markuu soo baxoaan tooganaynaa bas tegiya nebigeena weliba meesha iyagoo fadhiya ayuu ka tagoo dhex maray nebigu marka waa tegay ilaahay ayagii hurduu kusoo riday abubakar bay banaanka ku kulmeen qaaru thawr iyo qaaru xira kala jira soomaynaa soo sheegin qaaru xirana waa meeshii nebiga marka waxay ku bilaabanaya uu ku jiray qaaru thawrna waa meeshii markuu hijroonayo godkii ay kusoo dhinteen weeye asagii abubakar tawajaha nabiyuna tawajaha arasuulu rasuulka wuxuu aaday ilaa abi bakrin abubakar buu aaday wa aclamahu wuxuu ogeysiiyey biamri illaahi ilaahay faridiisa lahu asaga uu faray inuu magaaladan isaga baxo fa sa'alahu abubakrin abubakar baa wuxuu weydiistay asuxbata inuu raaco faqaala qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haa uma a wuu diyaariyay raaxilata inay laba gaadiid lisafrihimaa socdaalkooda wa actayaa waxay siiyeen humaa labadii gaadiid lidaliilin qof dalyaqaan ah maahirin ee xarif ah wa amaraahu waxay fareen an yajii'a inuu la yimaado bihimaa labada halad bacda halaadi layaalin saddex habeen gadaashood ilaa qaari thawrin buurta qaaru thawr buurta thawr loo yaqaano godkeedii fa fi leylati hameenkii allatii taasoo casama uu go-aansaday fiihaa dhexdeeda cala alkhuruuji bixid min beytihi gurigiisa uu ka baxo iltafa waxay isku wareejiyeen shubaanu niman dhallinyaro ah shubaanu qurayshin quraysh dhallinyaradeedii xowla daarihi gurigiisa dhinacyadiisa isku wareejiyeen wa rasuulullaahi rasuulkii allana sala allahu alayhi wasalam bidaakhilihi guriga gudihiisuu ku jiray falamaa goortii jaa uu yimid waqtu lkhuruuji bixitaanka waqtigiisii amara rasuulu rasuulka wuxuu faray sala allahu calayhi wasalama ibna camihi in adeerkiis caliyan cali ah binowmi seexasho calaa firaashihi gogoshii uu ku seexdo liallaa yushaka saan looga shuka suusan uga shakin axadun qofna fii wujuudihi nabiga joogidiisa fii beytihi gurigiisa uu joogo wa amarahu wuxuu faray an yarudda inuu celiyo amaanaati naasi dadka amaanooyinkooda ilaa ahlihaa ehelkeeda u celiyo huma kharaja wuu baxay calaa acdaa'ihi cadowgiisu kusoo baxa fa alqa allaahu ilaahi baa ku riday annawma hurdo calayhim dushooda way lulmoodeen indhaha isku qabsadeen falam yarudahu muusan celin axadun qofna uma taqaabala maca abibakrin abubakr bay isu yimaadeen nabigii abubakar soo magaalada banaankeeda kuma ballansanayn wasaara way socdeen xataa wasalaa ilaa ay gaareen qaara thawrin buurta thawr loo yaqaano godkeedii wakhtaba-a way ku dhuunteen fiihi godkii bay ku dhuunteen asilatun su-aalo ilaa ayna tawajaha rasuulu rasuulku xaggee u jahaystay bacda an umira markii la faray bilhijrati hijra ka bacdi ila almadiina maa facalaa maxay sameeyeen bacda daalika markaa ka bacdi abuubakar iyo nebiga sala allahu calayhi wasalama maxay sameeyeen laba gaadiid ay diyaariyeen bimaa maxay bay amaraa fareen addaliila ninkii dalyaqaanka ahaa maxay fareen de waxay fareen oo amar ku siiyeen saddex habeen ka bacdi inuu qaarutoor ugu keeno gaadiidka fii ayi leylatin habeenkeebay iltafa shubaanu qurayshun quraysh dhallinyaradeed isku wareejiyeen xowla daarihi gurigiisa dhinacyadiisa habeenkii uu bixi lahaa ayib alkhulaasa gebagebo ittafaqa waxay isku waafa ittafaqa rasuulu rasuulka wuxuu waafaqay oo iswaafaqeen maca abi abubakr la jirankii cala alhijrati hijro wajahazaa way diyaariyeen raaxilatayni laba gaadiid wakharaja nabiyu nebiguna waa soo baxay sala allahu calayhi wasalama min beytihi gurigiisa walam yarowhu maysan arag xataa wasala ilaa uu gaaray huwa asaga iyo wa saaxibuhu saaxiibkiis ilaa qaari thawrin buurta thawr loo yaqaano hoggeedii iyo wakhtaba-aa fiihi ay ku dhuunteen ilaa inta ay ka gaarayeen maysan arag gaalada